بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما qال الإمام أbو عبداللhi محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى baabu mucaanaqaة الsabiyi wuxuu ku saabsan yahay mucaanaqaة الsabi ilmaha yar oo la mucaanaqeeyo la qooroqooraysto salaanta marka la salaamayo oo labada cunuq iyo labada luqun laisdhaafsado yaa mucaanaqa la yidhaahdaa in qofka markaad salaamayso aada luqunta saarto ama labada luqumood ay isdhaafaan haadihi almucaanaqa waa nooc salaanta kamid ah gaar ahaan ilmaha yar ama qofka aada jeceshihiin ama safar qofka ka yimid yaa sidaa lagu salaamaa marka ilmaha yar oo sidaa loo salaamo waxay igu kordhinaysaa oo uu dareemayaa maxaba jeceel iyo dhimrin iyo naxariis buu dareemayaa wuxuu kaloo dareemayaa nooc mudaacabo ah oo uu ku farxayo qaabka asaga ee loo salaamay ee loo soo dhoweeyey qaab asaga naftiisa iyo nashaadkiisaba kordhinaysa wey qaala xadahanaa cabdullaahi bnu saalixin qaala xadahanaa mucaawiyaة bnu saalixi can raashid bni sacdi can yaclى bni murata radia allahu canhu anahu yaclى qaala wuxuu yihi kharajnaa waan baxnay maca annabiyi salى اllahu عalayh wasalam nabiga maciisa ayaan baxnay waan soconnay wa duciinaa waxaana nooga yeeray oo socodka u ahaa duciinaa waxaana noogu yeeray ilaa طacaamin cunto oo sida caadi dadku walaa'imta iyo muraadka iyo umuuraha ay iska samaystaan wax jiro ayay ahaan jirta inuu qofka cunto maarata ugu yeero ama aroos ah ama weliimo ah ama uu rabo qof dadka ehlu salaaxa ehlu wanaagga ah gurigiisana ay imaadaan oo ugu tukadaan oo u duceeyaan oo wax jira ay ahaan jirta marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam saxaabadiisa way ugu yeeri jireen guryahooda iyo inuu ugu duceeyo oo u barakeeyo wa duciinaa ilaa tacaamin cuntaana noogu yeeray fa idaa xusaynun waxaa ku soo baxay idaada wa fujaa-iya faidaa xusein oo lagu talagelin socodkii la socdayba xusein oo caruur la ciyaari baa lagu baxay waa wiilkii yaraa ee faatimatu zahra ay dhashay nabiga calayh salaam agogu u ahaa ina cali ahaa asqar min alxasan xasan iyo xusein bay ahaayeene xuseinkaa yar almusaqar midka musaqarka ilan xusein waa taskiiru xasan marka kaas musaqarka aha yaroo midka mukabarka ee xasanka ah ayaa weynaa marka xasan iyo xusein bay ahaayeen sibday rasuuli llaahi ayaa la yidhaahdaa sayidaha shabaab ahliljanna ahluljannaha dhallinyarada gelaysana ayagaa sayid u ah madax u ah marka nebiga calayhi salaam hadduu baxay fa idaa xusein buu leeya yacla xusein ibnu cali baaba yalcabu ciyaari fi dariiqi waddada oo caruur buu la ciyaaraya ila waa caruure caruurtuuna ciyaarta iyo waxaasi waa wax dhaqana u leeyihiin oo inaan lagaba reebin oo mamnuuc ciyaar aan la dhihin wey ogo waxay dhahaan xarakadaas iyo orodka iyo dhaqaaqaasi maskaxda ayuu kordhiyaa iyo maskaxda iyo maanka iyo caqliga marka caruurtii buu la ciyaarayaa fi dariiq wadadii fa asraca anabiyu sala allahu aleyh wasalam baa degdegay amaama alqowm qowmkii iyo saxaabadii la socday buu intuu ka dhexbaxay ayuu xaggii iyo caruurtii iyo xuseen ayuu u degdegay degdega marka waa nooc uu tusinayo ciyaar iyo inuu maarata xusein uu nabiga alay slam yar dheeliyo yar dheeliyu rabaa uma basada yadayhi labadiisa gacmood buu nabiga fidiyey saasuu gacmihi u fidiyey sidii ilmo maarata yaroo kaa hor imaaday ood rabto inaad qabato isagana kaa cararayo kaa baxsanayo oo markaasi ciyaaro arrintu ay tahay inaad ka ciyaarsiiso asagana ciyaartii uu rabay ayaad u samaysay wuxuu isku dayay marka inuu kaa fakado oo aadan qabanin isagoo qoslayo xagga ordo xagga ordo xagga ordo qabashadaada ka cararayo ciyaar iyo marax iyo waxay ka tahay markaas qosol bay ka tahay fa jacala wuxuu gudagalay yamuru maratan marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadkiibu ka horbaxay uma basada yadee gacmihiisuu fidiyey faja inuu qabtuu rabaa manaa inuu qabtuu rabaa asagina qabashadii buu ka carcararayaa oo aanu ciyaara weyey fajacaluu wuxuu guda galo yamuru inuu marayo maratan haahuna kol xaggaas u boodi wa maratan mara haahuna xaggaas u boodaya yudaaxikuhu nabiga calayhi salaam xuseen buu la qoslayaa xataa akhada xuseenna waa qosli nabigana waa qosli caleyhi salaatu wasalaam isaga qabashadii buu ka cararaya nabigan inuu qabtuu rabaa ilaa ugu dambeyntii waa la qabtay xataa akhadahu ilaa uu nabiga alayh salaam ka qabtay xusein fajacala wuxuu yeelay ixdaa yadayhi labadiisa gacmood midood fii daqnihi halkaa iyo mxuua garhka lafgareed ayuu saa u qabtay walaakhara mid walukhraa gacanta kalena fii ra'si madaxa ayuu u saaray macnaha sidaas intuu madaxa iyo garhka iskula qabtay yuu saa u qabtay nabiga alayh isalaatu wasalaam uma ctanaqahu markaasuu dee qooraqooraystay oo faqabalahu waa shumiyey waa dhunkaday nabiga alayh salaam saa intuu qabtay buu luqunta saa nabiga saaray alayh salam markaasu haddana ayuu dhunkadoo shumiyey rasuulka sala allah aleh wasalam marka jeceelka uu qabo fiiri iyo mudaacabada iyo faraxa ilmaha uu qalbigiisa gelinayey iyo qosalka uu ka qoslisiinayey iyo kulu haada macaani iyo fawaa'id bay wadataa iyo raxmadda uu nabiga muujinayo iyo tawaaduca iyo siduuna isku weynaysiinaynin oo <clears throat> saxaabadiisa ama carruurta yaryar iyo iskaga weynaysiinin intaasoo dhan waxaa weeyaan waa duruus iyo fawaa'id laga qaadanayo rasuulkeena alayh salaam iyo ficilka uu sameeyey uma qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi xuseynun xusein minii anigu iga mid yahay wa ana minhu anigana asagaan ka mid ahay oo jeceelka uu qab uu kamid ka hadlaya nabiga alayh salaam oo isku mid baan nahay isku maaratay dareen dareenka jeceelkiisa waxuu jecelyaan jeclahay wuxuu necabyaan necbahay xuseinu minii wa ana minhu buu nabiga alayh salaatu wasalaam axaba allaahu allaha jeclaado man axaba alxuseyna man axaba qofkii jeclaada alxasana xasan wlxusein labadaas waa labadii wiil ee nabiga alay salaam uu agow ahaa sibdaani waa laba owlaadoo aan agow ahay min alasbaadi kamid ah duriyadeyda iyo nasbiga ayay kamid yihiin sibdaani min alasbaad asbaadku waxaa kaloo la yidhaahdaa furuucda qabaa'ilka ayaa la yidhaahdaa oo markii laga hadlaya banu israa'iil walasbaad marka ilaa laba toban bay ahaayeen marka sibdaani weeyaan oo waa duriye iyo faraceygi oo min alasbaadi kamid ah faracii kamid ahoo sibday rasuulilahi baa la dhihi jire sal allah alay wasalam marka xasan iyo xuseen oo la jeclaado ducadaa nabigaa lagu helaa ilahay inuu ku jeclaado subxaanahu wa tacaala ahlu beytkii nabiga weeyaan iyagaas oo dhan in la jeclaado oo qofkaad u aragtay inuu ahlu beytkii nabiga yahay u nasba sheeganayo xasan iyo xusein oo eh, nasabkaas u nasab sheegto dhanba in la jeclaado saalixiintooda iyo kuwooda wanaagsan ee fiican ayaa meesha ku jirta <clears throat> gaar ahaan xasan iyo xusein ducada nabiga alayh salaam uu duceeyey allahuma eh, axab ah, allahu man axaba alxasana wاlxusein sidaasena waxay qaateen ehlu sunnuhu ehlu sunnaha saasay qaateen oo saddex saddex daraf weeyaan oo waa darafaani iyo wasad weeyaan laba darafay naqiid baa jira oo ahla alquluwi iyo ahla aljafa ahla alquluwi iyo ahla aljafa ahla alquluwi waa raafidada iyo shiicada xataa xilligii cali radia allahu canhu qaar baa ilaah ku tilmaamay cali oo intuu arkay kabaairta iyo waxay la imaadeen buu wuxuu gaadhay heer uu dab ku gubo intuu dab shido inuu dabka ku halaago oo markii lagu eedeeyo layiri maxaa nimankan dab ugu gubtayo in allaha eh, laa yucadabu ila naar eh, mxuu ahaa in anaar laa yucadabu ilaa rabu naar naarta iyo cadaabka ilahay baa wax ku cadaabe maxaad u cadaabtay oo dab ugu gubtay ood u leyn weyday maadaama murtadiin noqdeen man badala diina faqtul u qaadan weyday wuxuu yihi inii lamaa ra'aytu amra amran munkaran ajajtu naari wadacawtu qumbura qumburna waa mawlihiisi weeyaan markaa arka waxaan wax caadi ahayn oo dhib badan oo xaalad gacantaba ka baxsan oo in hadda maaratay qof xilligii saxaabadaba nool uu yiraahdo saxaabada qof kamida uu ilaah ku sheego waxi baa ila weynaaday buu yiri arrinta waa arrin weyn dabcan oo aada u faalxun marka inaan dab waxaan ahayn aanan ku samaynin sanaadiqay noqdeen oo waa cadaabay buy waan laayay bu yiri waan baabiyey laakiin ijtihaadkiisa eed radia allahu canhu ardaa kadibna waxay maaratay raafidadii cali radia allahu canhu iyo ahlu beytka nabiga calayh salaam mooyane inta kale saxaabadaana gaaleeyey ayagana hulugu ku sameeyey ee xadda dhaafiyey ayaa timid kuwa waxaa haddana yimid jufaa la yidhaahdo ayagana khawaarij la yidhaahdo cali bin abi aalib radia allahu canhu iyo intii raacsaneedba waa gaaleeyeen waxay dhaheen cali iyo intii raacsanba waa gaalo xukunki ilahay waxaan ahayn buu qaatay rag buu xaakim ka dhigtay markaasay dheheen waxaa weye amiir ninkii buu diiday hadduu amiir lmuminiin uunan ahaynna amiir weeye markaasay gaaleeyeen oo khawaarij baa layihah waa kuwa la dagaalamay wasadka iyo dhexdhexaadku waa ahlu sunnaha weeye ahlu sunna waljamaaca ahlulxaq dadkaa weeyaan oo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaaisha ay leeyihiin qur-aanka iyo sunnada nabiga lagu sheegay iyo waxa meeqaama ilaahay u gaarsiiyey oo ay kamid tahay shareecadan iyo diintan dhanan aan haysanin ayagana soo gaarsiiyeen fadligaasay nagu leeyihiin ducay mudan yihiin inaan u duceyno oo ilaahay u barino muhaajiriin iyo ansaar iyo intii raacday maarata ixsaan iyo wanaag ku raacday ayay naga mudan yihiin laakiin mansiladooda martabadoodaasi laga korraysiin mahayo oo quluw lagu dhici mahayo jafaa iyo in wax laga sheegana ma banaana ghuluwuna ma banaano xadda la gudbiyo labadaas marka khayr umuuri awsaduhaa halkaasay selefku raaceen maxabada ahlubeytka iyo xasan iyo xuseenna waajib weeyaan iimaankuna kamid yahay iimaankuna kamid yahay hada hadihi caqiidatuna wata caqiidadanada iyo manhajka aan aaminsannahay ilahina aan ugu diin dhiganayna subxaanahu watacaala qaala almusanifu raximahu llah baabun qublat rajuli ninka oo dhunkada ama shumiya aljaariyata sagiira gabar yar gabar yar oo hal sana laba sana caruura yar oo aan xilligii shaawe iyo waxba gaarin xataa ajnabi hadday kaa tahay inaad xumbaarto ood madaxa ka dhunkato waxba dhibaataa ma laha dabcan haddii dee annufuusu zakiya nufuusta nadiifta ah ee saliimka ah ee caad ahaan iyo curfi ahaan aan arrimahaasoo kale saameyn aan ku yeelanayn wey laakiin nufuusu shuduuda baa jirta naf shaada ah oo wax ka dayiba xataa ilmo laba sana jir ah wax ka dayaya waad maqlaysaa idaacadaha iyo adduunka wax ka dhacaya laba sana jir baa la kufsaday saddex jir baa la kufsaday naf shaada wey waa waxa weya nafs alkhabiitha naf xun weeyaan oo dareenkeeda iyo muxuu ahaa shahwadeedu ay noqotay shahwa xayawaani xayawaani bay gaadhay ilan shahwada qofka bini aadamka ah qofka macnaha wuxuu u dhexeeyaa ilaahi subxaanahu wa tacaala makhluuqa u abuuray waxay dhahaan malaa'igta oon shahwaba loo abuurin oo ruuxaani ah oo nuuraani ah iyo xayawaanka oo shahwadiisa oo maxaan cunaa maxaan cabaa maxaan koraa iyo maxaan fuulaa kelia un shahw lagu abuuray marka malaa'igtuna laa yacsuuna allaha maa amarhum wayafcalu maa yu'maruun waa dadkaas malaaigta waa makhluuqaasi ilaahay uu nadiifiyey en waxba xumaan iyo shahwa aan ku dhacaynin wey xayawaankana takliiftii baa laga qaaday maadaama shahwo lagu abuuray takliiftii baa laga qaaday basharkiina dhinacna waxaa weeyaan takliif baa la saaray shahawaadkina waa ku jiraa markaas wuxuu u dhexeeyaa bayna almalaa'ikati waalxayawaan buu udhexeeyaa hadda meesha uu marka qalibaa la fiirin hadduu noqdo saalix mu'mina taqiya waraca ah shubahaadkii shahawaadka iska ilaaliya cabsidu ilaahay ku badan tahay toobadkeenka istikfaarta ku badan tahay ila almalaa'ikati aqrab xagga malaaigtu u dhawaaday dhinacaas u dhawaaday walidaalika arkaysaa malaaigta qaar lagu shabahayo eh, yani dadka muslimiinta maca safarati alkiraam albarara maca safarati alkiraam albarara qur-aankii iyo diintii iyo barashadii iyo kudhaqankii iyo kucamalfalkii iyo khayrkii faraha badnaa malaigta kusoo degay raacaysa wakaas saasaa la raaciyey kuwa markaa xumaantooda iyo shahwadooda ay badaatayna maxaa layidhi in hum ilaa kalancaami bal hum adal ba layidhi marka eh, kamathal alximaari ba layidhi kamathali alkelbi ba layidhi xagga shahwadooda marka raacday arrintu marka dad waxaa jira marka shuduud nafsiga qaba oo xumaantooda ayna caadi ayn ahayn oo waxaan dareenba aan la dareemin oo cuquusha iyo nufuusta sakiyada nadiifta ama caqliga leh aynan waxba ana dareemin ayuu dareemaya dadkaas kale marka in laga dhowro waaye oo laga ilaaliyo laakiin asalka waxaa weeyaan ilmo yar oo sana jir oo sana jir oo yar in la koolkooliyo oo la dhunkado oo dhunkashadaasna raxmad iyo naxariis loo dhunkado laa lishahwa shahwa aynan ahayn hada huwa alasl saasa asal ah qala xadathana asbiqun qala akhbaranii ibnu wahbin qala akhbaranii makhrama ibnu bukayr can abihi anahu ra'aa cabdallahi ibnu jacfar buu arkay oo yuqabilu shuminaya dhunkanaya zayna binti cumar bn abi salama wahiya ibnatu sanatayn laba jir ow naxwi wax u dhigma ayay ahayd dhibaato ma laha saxiix isnaad qala xadathana musa ibnu ismaaciil qala akhbarana arabic ibnu musa arabic ibn cabdillahi bn khutaafin an xafsin an xasan basri qaal qaala wuxuu yihi in istadacta haddaad kari karto anlaa tandura inaadan fiirinin ilaa shacri axadin qofna timihiis min ahlika reerkaada kamid a ilaa an takuuna inay tahay shacrigaasi ahlaka reerkaada xaaskaada qabto kale ow mase sabiya ilmo yar mooyeene fafcal samee xataa ehelkaadii iyo reerkaadii qaraabadaada haddaad isku dayi karto inaad timahooda aadan fiirinin samee wixii aan ka ahayn ahlaka ahlakada hore iyo middan dambe way kala duwan yihiin ilaa an yakuuna ahlaka ay zawjataka zawjadaada iyo xaaskaada aw sabiya ama ilmo yaroo aan fiirintiisa waxbaba aan dareen laga qabanin fafcal sameeh laakiin qaaraabadaada kale ama maxaarimta aanan ahayn haddaad iska dhowri karto iska ilaali wey macnaha waxba timahooda aan fiirinin xataa maxaarimta laftirkeeda ayaa nufuusta qaarkeed laga yaabaa inay kasoo gaadho ay kasoo gaadho dareen xun uu ka gaaro marka in laiska ilaaliyo ayaa fiican oo mararka qaar xataa hooyadu aynan yani dhehnimahaygi weeyaan oo aynan cawradeeda aynan sii muujinin oo hakada gabdhahu sidoo kale laakiin daahirka kore xijaab hadda iskama xijaabayaan muuqaalka kore laakiin waxaa jirta wax la yidhaahdo ixtishaam iyo xayaa iyo isdhowr iyo aadaabtoo la dhowro iyo nufuusta oo lagu maarata abuurin akhlaaq xun inay maarata ay yeelato walidalika nabiga alayh salaam wuxuu amri jiray caruurta yararka in la kala geeyo fariqu baynahum fi lmadaajic wiilkii iyo gabadhii caruurtii yare oo wada dhalatay ayaa waxa leeyahay goosha ku kala geeya ayaan isa saaxanin waxaa lagu abuuraya tarbiyo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo inay maarata xumaantu aynan naftooda aynan aynan la qabsanin taas wey macnaha xadiidku saxiixu lisnaad weeyaan qaala raximahu llahu tacaala baabu masxuu ra'si sabiyi ilmaha yar ee sabigaa madaxiisa oo la masaxo ilmaha yar haddaad madaxa saa u taabato naxariis buu dareemaya maxaba iyo jeceella way ku kordhaysaa oo waa ku qaadayaa qala xadathana abu nucaym alfadl qala xadathana xeb bin abi lhaytham alcaطaar qala xadathana yuusuf bin cabdillahi bn salaam qaala samaanii rasuulu اllah yuusufa wuxuu leeyahay nabigaa ii bixiyey alayh salaam yuusufa yuusuf nabigaa ii bixiyey waaqcadanii wuxuu igu fadhiisiyey calaa xijri dhabtiisa wa masaxa calaa ra'si madaxana waa ii masaxay isagoo yar wey looga sheekeeyey markuu nabiga markuu dhashayba nabigaa loo geyn jiray carruurta yararka markaasuu dhabti intuu ku fadhiisiyey nabiga alayh salaatu wasalaam ayuu madaxa u masixi jiray oo u duceyn jiray oo taxniig u samayn jiray oo carabka u maarata u marin jiray timir macaan oo afkiisa iyo kasoo baxday nabiga alay slam nuftiisa oo baraka oo loola jeedo saasuu samayn jiray magacana u bixin jiray marka ninka la yidhaahdo yuusuf ibn cabdillahi ibnu salaam nabigaa u bixiyey magacaas yuusuf ah marka in yuusuf lala baxo oo nabigaba alayh salam caruurta yar u bixin jiray waa arrin maaratay wanaagsan wey ambiyada iyo saalixiinta magacyahooda in lala baxo way fiican tahay leannu yuusuf nabi buu ahaan jiray nabiyullahi yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ayb marka waxaana dhalay saxaabigii jaliilka cabdullahi ibnu salaam alsraaili abu yuusuf baa la yihahda wiilkaasa lagu kunyeeyaa abu yuusuf shaahid waxaa weeyaan nabiga alay slam marxamadiisa iyo naxariistiisa iyo dhabta inuu ku fadhiisin jiray carurta yararka wixii kasoo gaarana waa ku sabri jiray oo mararka qaar dhabta intuu ku fadhiisiyo yay ku kaadin jirin markaasuu nabiga alay salam waxba ka sheegan jirin biyo un keen oo kar kaga shuba buu dhihi jiray rasuulka sala allah aleyh wasalam xadiid kuna saxiixulisnaad weeyaan qala xadathna mxamed بn slaam qala xadathna mxamed bn khazim abu mucaawiya qala xadathna hishaam bn curwa can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi kuntu alcabu baan ciyaari jiray bilbanaat gabdha gabdhow baan ku ciyaari jiray bilbanaati gabdha gabdhow gabdha gabdhow mataqaanaan oo wax gabdha loo ekeesiiyey oo gabdhaho ay ku ciyaaraan gabdhahu si gaara ciyaaro gaara leeyihiin oo waxay jeceli dirba inay ilma ay dhaleen iyo waxbay iska qaadanaya hadda wax la sameeyaaba jiraba oo la buufiyo oo iska maaratay eh, macmal ah oo masnacao ah masnuucoo la sameeyaa jira oo xayawaan ama gabadh gabadh wax loo ekeysiiyo waxyaalahaasoo kale dhibaato malaha sawirada la diidayna kuma jiraan caruurta iska wataan oo guryaha keensadaan sawirka la diiday ee malaaigta ma soo gasha la yiri ee la xarimay ee kabaairta kuma jirto kuwa ayaga adilo khaasa iyo nusuus khaasa kusoo aroortay inay maarata ay haysan karaan gabdhuhu gaar ahaan ay maarata guryahooda iyo dhigtaan oo ku bartaan sida gabadha loo ilma caruurta loo hayo oo caruurta loo xumbaaro oo caruurta loo eh, naxariistii waxbaa lagu soo abuuraya yaa lagu soo abuuraya hooyanimadii waxbay markaa dhidhistaan oo waxbay sameeyaan oo ilma ilmaay samaystaanoo waxaasay jecel yihiin oo waa ilmahaygii ay dhahayaan oo dhabta saaranayaan taasay marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiis waa u ogolaaday caruurta yararka waa u ogolaaday caaisha kamid aheed iyadoo yar oo weliba maaratay sagaal jir meelaha toddoba jir ah ayay ku ciyaari jirtay kuntu alcabu bilbanaat cinda nabiy nabi agtiisa alayh salaam iyadoo yar buu nabiga guursaday alayh salaam weli caruurnimadii baa ku jirta oo in wixii caruurta ay danaynayeen iyo ciyaaraha ahaa iyo sheeka ahaa wixii bay weli danaynaysaa radia allahu canha wa kaana lii sawaaxibu gabdhahan saaxiibanahay ayaa jirtay yalcabna ciyaara maci aniga macayga wayla ciyaari jireen wixii gurigii nabiga aleyh salaatu wasalam markuu ka maqan yahay iskaasa ciyaarayaan fa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa dakhala guriga markuu soo galo yanqamicna waa tegi jireen minhu nabiga alayh salaam yanqamicna yastaxyiina wayatasatarna intay ka xishoodaan oo indhaha ka laabaan bay ka cabsan jireen markaasay ka tegayaan o ka gabanayaan yanqamicna minhu waa ka gaban jireen nabiga alayh salaam xayaaan xishood darteed bay ka gaban jireen markaasuu nabiguna wuu dareemayaa gabdhahan inay xishoonayaan guriga kaadkiisa taagan caaishay rabaan inay la ciyaarto nabigeena ka xishoonayaan calayhi salaam markaasuu fa u diri jiray ilaya aniga nabigu ii diri jiray orod la ciyaar gabdhaha saaxiibada oo way ku sugayaan orod la ciyaar buu dhihi jiray markaasa fa yalcabna maci way ciyaari jireen saasuu nabiga sala alla alay slam samayn jiray marka orod la ciyaaro iskala ciyaaro la shanood shanoodka iyo ciyaarta iyo ciyaar ciyaaraha iyo wax gabdhaha ka daneeyaan iyo waxaasoo dhan baa loo ogolaan jiray wa raxmatu nabiy sala allahu alay wasalam wa cadfihi dhabrinta nabiga iyo naxariistiisa ayayna kamid tahay arrinta iyada oo ilmaha yararka ah mar walba ciyaarta lagama reebi karo laakiin wixii waxbarashada iyo tacliinta iyo aadaabta iyo akhlaaqda iyo dhibaya waxaasaad ka dhowraysaa waxaasaad ka dhowri laasiyama xiligan hadda oo caruurtu inta ciyaari waxaadaha marka dambe meelo xunxun iyo siyaalo xunxun iyo qaabab aan wanaagsaneen iyo dad aan tarbiyeysneen waad arata carruurtu maantoo dhan hadalkooda waxa wanaagsanen baa kasoo baxaya in hooyo wax laga sheego in laislacanado in laiscaayo in marka salaadaha laga dibdhaco in waxbarashada iyo tacliinta la dayaco waxaasoo dhan marka waxay gashay waxay gashay wado kale oo khaldan ayay gashay taas marka looma ogolaanayo xadiidku saxiixeynka kusugan yahay gabdha gabdhahaas marka caaisha radia allahu canha xataa mararka qaar waxaa dhacday inay samaysatay waxaas gabdho gabdhaha oy faras faras oo janaaxeyn iyo garba leh ayay dhex istaajisay markaasuu nabiga alay salam wuxuu yidhi waxaan muxuu yahay markaas waxay tidhi banaati alcabuhuna waa gabdhahaygii markaasuu wuxuu wax dhex taaganna muxuu yahay waa faras bay tiri markaasuu nabiga alay salam wuxuu yihi khuyuulun duu janaax ma faras oo garbalaad aragtay markaase waxay tiri miyaadan maqal sulaymaan radia allahu canhu inuu lahaa khayra lahu ajnixa farda garba leh fadaxika nabiyu sala allah alay wasalam xataa badad nawaajiduhu ilaa nabiga alayh salaam ilkihiisa ay ka muuqdeen buu ku qoslay rasuulka sala allah aleyh wasalam waa dhici kartaa nabiga inay ka maqashay oo arrintaasi wuxuu ku sheekeynaya sala alla alay wasalam nabiy suleymaan iyo fardihiisii iyo ilaahay uu dabeesha oga dhigay ee uu iska raaci jiray baaban wuxuu ku saabsan yahay qowlu rajuli ninka hadalkiisa lisagiiri ilma yar uu ku yidhahda yaa bunaya wiilkaygiiyow ilmaadan dhalin inaad yaa buray tiraahdo ama yaa ibnati aad tiraahdo adoo ka weyn oo ixtiraam iyo raxmad iyo naxariis iyo qadarin iyo arrintaas ka wata dhib ma laha beenna ma noqonayso waa raxmad iyo shufqo iyo dhimrin waaye ilmahaygi inaad tirahdo wiilkaygi aabo inaad tirahdo maada dhalin xadathna cabdullahi bnu saciidin qaal xadathna abu usama qaal xadathana cabdilmalik ibn xumayd bn abi haniyata can abihi can abi lcajlaan almuxaaribi qaala kuntu waxaan ahaa buu leeyahy fi jeishi bni zubayr cabdullaahi bnu zubayr ibn cawaam radia allahu canhuma jeyshkiisii oo xilligii cabdilmalik bin marwan markii dee madaxnimadii ama xilligii mucaawiya yaziid baa loo dardaarmay arrimihii waa mucaaradeen saxaabada qaar baa diiday arrintii markaa ninkale cabdullahi bin zubayr beeca lala magacooday maka iyo madiina intaa inuu khaliif yahay arrintiibu markaa laba madax kuwana banu umayana madax bay samaysteen awoodii markaa xoogi waxaa batay banu umaya cabdilmalik bin marwan waa kii soo diray jeish uu hogaaminaa xajaaj bin yuusuf marka hore waa kii soo diray ciidamo kale maka wada waayeen kadib xajaaj bin yuusuf waa kii maka soo galay kacbada maaratay duqeeyey cabdullahi binu zubayra dilay kadibna eh, salbiga ku sameeyey ku xidhay geedka ku xidhay isagoo meyd ah wadadii la maraya caqabadii ciidankii marka ibnu zubayr bun ku jiray abacajlaankana hadalka wata kuntu fi jeishi ibnu zubayr ciidankaasan kamid aha on ka tirsanaa fatuwufiya waxaa la oofsaday oo dhintay ibnu camin lii ninaan ilma dhintay wa wuxuu dardaarmay in adeerkaa markuu dhimanayay bijamalin lahu riti uu lahaa in fii sabiilillahi jidka ilaahi lagu bixiyo ratigaygaasi haddaan dhinto ha la sadaqeeyo oo mujaahidiinta ha ku jihaadaan oo ha qaataan fii sabiilillaahi arrintaasuu dardaarmay wuxuu leeyahy marka abulcajlaan faqultu libnihi wiilkiisi waxaan ku yidhi idfac ilaya aljamal ritiga aniga isii fa inii aniguba fi jeishi ibnu zubayr baan ku jiraay ciidanka ibnu zubayr baan kamid ahay fi sabiililah baan ku jiraa marka igu soo wareeji ratigii aabbaha uu waqfay ama u sadaqaystay maarata u dardaarmay igu soo wareeji maxaa yeelay fa inii jeishi ibnu zubayr baan kamid ahay ciidankaasa ku jiraaye dagaalamaya mujaahidiin marka inay yihiin oo xaq ku taagan yihiin oo dadka ay la dagaalamayaan ay u banaantah inay la dagaalamaan <coughs> taas marka yuu daliishanayaa oo tawiishanayaa faqaala wuxuu yidhi wiilkii ninkaas isaga madeerka ay aabihii ahaayeen adeerka ugu quman waxba hadalka uma sii adkeenine wuxuu yihi idhab ina kici bina anaga ila bni cumara cabdullaahi bn cumar aan u tagne xataa nasalu aan su-aal le hadduu yidhaahdo waa mujaahid oo fii sabiililah bu ku jiraa waan ku siin de haddii kalena ibni cumar oo caalimkii saxaabada fiqiga iyo cilmiga iyo itibaaca ugu fiicn ragga ugu fiicna kamid ahaa ayaan markaa ku kala go'naa xataana aan ku kala baxaynaa xataa nasalahu aan su-aal le waxaan u imaanay ibna cumara cabdullaahi bn cumar baan u imaanay radia allahu canhu wa qofka hadduu ku yiraahdo diinta ilahay shareecada ilahay ku kala baxanayo culimada wax weydiino in la diido waxaa nifaaq bay noqon lama ogolo faqa way u tageen faqaala marka wiilkiibaa hadlay wuxuu yihi ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow cabdullahi bin cumar kunyadiisa weeye ina waalidii aabbahay tuwufiya waa la oofsada waa geeriyooday wawsaa wuxuuna dardaarmay bijamalin riti lahu asaga u lahaa inuu sadaqeeyo fii sabiililahi waddada ilahi lagu bixiyo waa sadaqa muxadadaho mucayan meel gaara ah. fii sabiililahi in lagu bixiyo dardaarmay wa hada ibnu cami kanna waa ina adeerkay aabihib ibni cam ahaay waa la dhahaa isaguna aabihib ibn adeer ahay markaas adeer buu ahaa wa huwa fii jeishi ibni zubayr cabdullaahi ibnu zubayr ciidankiisuuna ka tirsan yahay afa adfacu ilayhi ljamala ratiga ma u dhiibaayo dardaaranka aabahay maku fulayaa dardaaranka aabahay maku fulayaao haddaan siiyo de ma noqonaya nin wadadii saxdaa la mariyey oo fii sabiililah ku jira qaala ibnu cumar wuxuu yidhi yaa bunaya okaa shaahidka intaasaa loo keena xadiidka yaa bunaya wiilkaygiiow ina sabiila allahi sabiilallaahi haddaad maqasho ilaahay wadadiisa kullu camalin saalixin weeye camal kasta oo saalixa horta guud ahaan cumuum sabiililahi buu soo geli camal kasta oo saalix ah yani haba u horeeyo oo waxa soo galay waxa ugu horeeya ay ku dhacdo jihaadka fii sabililah haba dhaco hala noqdo laakiin camal kasta oo khayrood la timaado iyo saalixa fii sabililah waa la dhihi fa in kaana hadduu yahay waaliduka waalidka iyo aabbaha inamaa awsaa mid dardaarmay hadduu yahay bijamali ritigiisa fii sabiilillahi hadduu u dardaarmay waxaa weye fi sabiilillahi marka laiska idlaaqo jihaadku ku dhacaaye fa idaa ra'ayta qowman haddaad aragta qoom muslimiina muslimiin ah oo yakzuuna duulaya qooman dad ku duulaya min almushrikiina gaalada kamida ah, laba darafoo darafna muslimiina darafna gaalaha oo isdagaalami fadfac idhiib ilayhim uljamala ratiga ninka fartanka geli oo si markaa qofka asaga ahee ku jihaadaya gaaladaas fa ina haadaa midkan seh midkan in adeerka aabaha ay yihiin iyo wa asxaabahu asxaabtiisa ibnu zubayr iyo ciidamadiisa fii sabiili khilmaan dhalinyaro dagaalkeed iyo wadadeed weeye waa dhalinyaro bardoodamaysa dagaalamaysa fii sabiili khilbaani qowmin qolo dhalinyaradood weeye ile odayaashii jilib culuska ma dagaalamaane dhalinyarada wey waxa fudud ee dagaalamaya fii sabiili kilmaan fii sabiilillahi kuma dagaalamayaane fii sabiili kilmaanin dhalinyaro wadadoo biqowmin qolo kale wadadood qolo kale dhalinyaradoodi wadadood bay ku dagaalamayaan oo bani umayay ka horjeedaan ayuhum midkoodii ayaga iyo kuwa kasoo horjooda midkoodii yadacu daabaca shaabadda ninka dejinaya ee shaabada dhufan doon ku dhufan doona waraaqda kaasaana u dagaalamayaan fii sabiili kilbaani qowmin bay ku jiraan ayuhum yuqaatiluuna waxay ku dagaalamayaan ayuhum midkoodii yadacu dhufanaya addaabaca khatmiga iyo shaabada iyo mahoriga ka ku dhufan intuu xafiiska ku wareego xukunka ku wareego ninka maraasiimta iyo go-aamada iyo wareegtada soo saaray ee shaabada ku dhufan mintaasaa loo dagaalamayaa taasaa loo dagaalamaya soo maartid warkii markaas uu cadeeyey dagaalka bayn almuslimiin marka ka dhacaya ee udhexeeya waa maaha fi sabiililah lagu tilmaami maayo maadaama ay ijtihaadeen saxaabada ijtihaadkaana qad yusiiba waqad yukti midkaa maarata ijtihaadkiisa uu aaliyadii iyo shuruuddii ijtihaadka laga helay ee laakiin gafayna ilahay ha saamaxo waxaa loo rajanaya inuu dhaafe ayaa loo rajanaya laakiin waa fii sabiili oo waa jihaad laba daraf oo muslimiin iska soo horjeedo waxa waxay kamid tahay waxa eh, ahwaha ay qabaan eh, eh, aan banaaneyn ayay kamid tahay marka in laga baxo dowlad hogaan leh oo amni iyo istiqraar leh oo ummadda hogaaminayso lagu mucaarado oo laga baxo oo dagaal la iclaamiyo ficilkaasa waa ficil ahlu sunnaha ayna qabin ahlu sunnaha ma qabaan inta lisku day ahe la sameeyey dowladdii laga hor imaaday layihi mucaarad baan ku nahay oo kacdoon baan qaadaynaana wax lagu guuleystay lama hayo wax lagu guuleysta lama hayo bale burbur baa yaa laga dhaxlaa iyo in ummaddu ay baaba'do oo ummaddu ay maaragtay amnigeedii istiqraarkeedii u baaba'o mumtarakaadkeedi dhaqaalaheedi xoolahooda u baaba'o guryahoodii ay ka qaxaan waana sida hadda waaqiceena maanta ku jirta ee ku nool lahay wey wixii lalahaa muxuu ahaa alrabiicu alcarabi xaggee ku dambeeyey wax guuleystay ma jiraan wax guuleystay ma jirto tunis baa laga yaabaa in la dhaho oo iyadoo laftirkeeda buuq ka bixila oo marka horeba qashin iyo xun iskaga dhex jirtay marka yani waxaa weeyaan dariiq lagu gaadho xukun ma aha fawda fawda dariiq xukun lagu gaadho ma aha bale burbur buu keenaa iyo in awoodii dadka haystay ay kuwa kale ay dagaal ku qaadaan kuwii kalena ay dagaalo oo dhuumaalaysi iyo xarbul xisaabaad iyo waxay goyn karaan iyo jidgooye iyo ay sameeyaan kadib dena mujtamacii ay meesha ka baxo mujtamac u baabao oo dhulkii u gubto oo magaalooyinkii laga qaxo oo deena ummaddii qaniga aheed ee ammaanka ku nooleed ee degeneed ay qaxooti u noqdaan acdaadii iyo gaaladii ay gacmaha u galaan tanaa marka ka dhalanaysa marka deganaan baa loo baahanyay muxuu ahaa in maskaxdu iyo caqliga u shaqeeyo oo masaarixda iyo mafaasiidda la muwaasaneeyo la fiiriyo waxaad raadinaysa hadduu yahay inaad nin caadila hesho oo imaama oo khaliifa ilaa akhirih oo aad rabtay nin daaqica inaad iska kor yeesho waxaad ku gaaraysa fiiri ma helaysaa biduuni hiraaqi damin wuxuu dhiig la daadinin burbur dhicin umad aynan qaxin ma la gaari karaa lama gaari karo hadii la gaari karin marka mafsado ka weyn baa meesha ka dhalanaysa marka shareecaduna sideedaba waxay ku timid halkaa qaacida inay taxqiijiso maxay tahay waxay keentay dar-u lmafaasid a dar-u lmafaasid in wixii mafsadaa laga hortago wixii mafsada in laga hortago saasay qaacida ku shaqaysaa marka mafsadaad ka hortaga maslaxadana waa soo jidaade jalbu lmasaalix iyo dar-u lmafaasid wahiya muqadama dar-u lmafaasid muqadam can jalbi masaalixi hadday isqabtaan maslaxaa raadinaya iyo mafsado ka weyn mafsadada ka weyn baa laska reebaya laga istaagaya xadiidku xasanu isnaad weeyaan qala alimaamu raximah llah xadathana cumar bnu xafsin qala xadathanii abi qala xadathana alacma sulayman qala xadathani zayd bn wahbin qala samictu jariiran jariir bn cabdillahi albajali radia allahu canhu can inabiy sal l slam buu ka wariyo qala nabigu wuxuu yidhi man laa yarxam innaasa qofkaan dadka u naxariisanin laa yarxamhu allaahu ilahay oma naxariisanayo caza wajal naxariista waa caam haddii naxariista caam weeyaan inaad cuntadoodii cabidoodii amnigoodii nabadgelyadoodii deganaantoodii naxariis ummadda in loo turo oo loo naxariisto korkooda aan lagu dagaalamin dhibaato aan la badin dhibaato aan loo keenin waxaas o dhan naxariis bay soo wada gelaysaa oo qofka dantiisii iyo maslaxadiisi iyo kursigiisi inuu gaaro un aynan ahayn xadiidku saxiix weeyaan bale bukhaariy muslim labadaba sugan yahay qال xdثna xجاaج الشhاacر qال xdثna شhعب بن xجاaج qال أخبرnي cبدالملki qال سمعtu qبيسa بن جاaبiرi qال سمعtu cمر بن خطاب رضي الله عنه qاaل mن laa yrxم ninkaa نaxariisanin mن laa yrxم qofkaa نaxariisanayn laa yurxamu looma naxariisto ilahina u naxariisan maayo addoomihiisana u naxariisan maayaan وlaa يغفru looma dhaafo mن laa ykفir qofkaan dhaafin qofka aan saamixin oon iska cafinin oon iska dhaafin qofkii maaratay wax uu eh, ka tirsanayo asagana loo dhaafi maayo ilahay uma dhaafi aljaza min jins alcamal ba la yihahda haddaad dhaafitaanka haddaad dhaaftana ilahay waa kuu dhaafi oo ninkii eh, qaniga ahaa ee xoolaha la ee weligii wax khayr aho uu sameeye aan jirin oo keliya saamixad dadku iska dhaafi jiray qofku wax kule iska saamixi jiray iska dhaaf lacala allahu yatajaawaz canha dhihi jiray ilahay waa kii u dhaafay subxaana wa marka aljaza min jinsi alcamal wey walaa yucfa lama cafiyo camal lam yacfu qofkaan dadka cafinin ee ah waxay yeelaan aan cuquubo iyo wax kasta isagii yeel iska cafinin ilaahay ma cafinayo walaa yuwaqa lama ilaaliyo lama dhowro man qof laa yatawaqa aan dhowrsanaynin qofka isagaba aan meel meelaha xun ka dhowrsanaynin oo wax walbaba dalaq dhahay wax walba gelaya wax walba isku tuuraya isagana la dhowri maayo haddaadan naftaada iyo shaatigaada ilaashanin oo is ilaalinin oodan wasaqda ka dhowrin oo xumaanta ka dhowrin oo muxuu ahaa ceebta ka ilaalinin de waxa weeyaan ceebta ka badbaadi maysid wey walaa yuwaqa lama ilaaliyo lama dhowro man qof laa yatawaqa asagoo aan isdhowraynin o is ilaalinaynin xadiidkuna xasan weeyaan saxiixna waa la gaarsiiyaa qaala xada baabun wuxuu ku saabsan irxam u naxariiso man fi lardi dhalka dhulka wixii jooga u naxariiso oo naxariistaas wixii dhulka jooga loo naxariisanayo ama bashar ibni aadama ama muxuu ahaa xayawaan ah naxariistaas samada lagu helaa samadu ilahay ku naxariisan subxaana xadathana xafs bnu cumara qaal xadathana shucba qaal cabdilmalik bni cumayr can qabiisa bni jaabir can cumar qaal laa yurxamu looma naxariisto man laa yarxam qofka naxariisanin walaa yukfaru lama dhaafo liman laa yakfuru qofkaan dhaafin walaa yutaabu lagama toobad aqbalo calaa man laa yatuub qofkaan isagaba toobad keenaynin toobad laga aqbali maayo lama imaanin walaa yuwaqaa lama ilaaliyo lama dhowro oo lama ilaaliyo oo xantii iyo wax kasheegii iyo dacaayad iyo xumaan iyo qofka kama badbaado man laa yatawaqa qofkaan isagaba isdhowraynin xasan weeye xadiidku xadathana msdد بn mshrhdi qala xadathna ismاعيل بn ibrahim qala xadathna زiyاd بn mkrاqin can mcaawiyaةa بn qurة can abihi qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yihi ya rasuul allah rasuul allow inii anigu laadbaxu shaata neef ari ahaan gawrici fa arxamuhaa anigii gawracay neefka iyo haddana u naxariisan naxariis baa igeli aw qaala wuxuu yihi inii la arxamu shaata neef aanaan u naxariisan in adbaxaha adbaxaha markaa gowracaayo an adbaxaha inaan gowraco gowraca aan gowrici baan oga naxariisani qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam washaatu in raximtaha haddaad u naxariisato raximaka allahu ilahay baa kuu naxariisan washaatana waa la xarakeeyaa washaata in raximtaha in raximta shaata raximaka allahu ilahay baa kuu naxariisan maratayn inuu ku celceliya nabiga sala allah aleh wasalam naxariistaa shaatada ama neefka ariga loo naxariisana waxaa kamid a idaa dabaxta fa axsin dibxa ah, wida maxua walyuxida axadukum shafratahu walyurix dabiixatahu saas wey macnaha neefkii loo eh, eh, la soofeeyo mindidii tooridii la soofeeyo marka la soofeenna meel uuna arkeynin baa lagu soofeyn nin buu arkay nabiga calayhi salaam neef ari ah luqunta kaga taagan oo korki korkeeda isagoo ku taagan buu soofaysanaya waana ku taagan yahay neefkeena ishu saa kuleh waa fiirinaya waa fiirinaya markaasuu nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi laba jeer baad cadaabtay dishay buu yiri laba jeer baad dishay buu yiri sii daawiye laba jeer ha marka inaad neefkii marka horeba uu sii saso sii argagaxo waxay dhahaan sax eh, lax bilaabo aragti lax bilaabo aragti miyaa tahay bay dhahaan qofka qofka indhaha caddaynaya marka inay aragto oo lagu cabsiiyo oo lagu sii soofaysto horteeda maaha waxaa la rabaa in lasoo soofeeyo kadib dee adoo qarinaya aada lagado bismillah allahu akbar aad ka raaxaysa markaaba raaxadii bay kamid tahy naxariistii bay kamid tahay ilahay markaa u naxariisanaya qofkii haddii saxiixa weeyaan ee in la silciyo naafka la jajabiyo sida kuwa a arkayay hadda sameynayey geela lugaha ka jabinayey oo madaxa ka garaacayay oo waa shuqul gaalo wey walciyaadu billah shuqulkaas jahli iyo xumaan ayaa iskugu tegay wax banaan ma aha in xoolaha saa loo galo qaalada warka horeba dadka xoolaha gowracaye ee meelaha majaazirta ahee xoolaha lagu gowraco joogo waa inay yihiin dad fuqahaa ah oo garanaya axkaamu dhabaixi iyo gawraca iyo waxaa laga raba qofka maratay muslimka gawracaya qof muslimah oo musali ah oo edabtii maratay gawraca garanaya oo shuruuddii gowraca garanaya waa inuu yahay waa inuu yahay maxaa la gawracaya marka la gawracaya dhiig la daadi kaliya maaha awdaajta iyo mxuu ah wadajooyinka iyo xulquumka iyo mariiga iyo xididahaas oo la gooyo oo neefka loo raxayo loo nasiyo oo aan maratay la silcinin eh, waxay u baahan tahay cilmi bay u baahan tahay sheekhana sheekh cabdalla buulow xafidahu llah wuxuu ku lahaa duruus musalsala oon kala go lahayn sanawaad dheer buu kulahaan jiray meeshana hoolaa lagu gowraco markaasay deena waxay barteen aadaabta dabxiga iyo gowraca marka meelahaas oo kale in culummada lo ay tagaan oo ay booqdaan oo la baro sida wax loo gowraco oo looga sheekeeyo naxariista iyo waxa loo baahan yahay arrin fiican weeyaan qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadaثna adam بن abi yaas weyaane qaal xadaثna شhucbaة بن xajaaج can mansuur can samictu waxaan maqlay buu le aba cuثmaan mowlى اmugiira bn shucba yaquul isagoo le samictu aba hurayrataan maqlay radي aلlah canhu yaquulu leh samictu nabiya nabiga alayh الsalaam baan maqlo yaquulu leh asaadiq اlmasduuqa nabi mxamed salى اlah alay slm wasfigiisa weeye saadiq weeyaan oo waa runle yaraantiisii ilaa qabla numuga buu saadiq ahaa almasduuq haddana mid loo rumeeyey weeyaan oo yusadiquhu الnaas dadkan way u rumaynayaan nabi maxamed baa saa yiri maxamed baa saa yiri qabla nubuwa haddii la yidhaahdo radina bisaadiq alamin bay dhihi jireen waa sax bay dhihi jireen marka asaadiq run badane almasduuq loo rumeeyo qof asagoo run sheegi laga yaaba jir dadka inay shaki geliyaan lakin isagana waxaa weeyaan markaaba automatical dadka waa qaadanayaan inuu run la yahay oo waa la qaadan abalqaasim ahaa sala allahu aleyh waaalih wasalam waa kunyadiisii kunyada isaga khaaska u ahayd weeyaan oo takanuu bikunyati istasamuu biismi walaa taktanuu bikunyatii magacayga la baxo kunyadayda abalqaasim ha la bixina ayuu nabiga sala allah alay slam dhihi jiray marka abalqaasim qaasim waa dhalay nabiga alayh salaam wasfina waa ulahaa qaasim oo ana alqaasim wallahu mucti sifa ahaanna way u aheed qaasimka oo laqab way u tahay kunyana way u tahay oo caruurtiisa mid kamid a qaasim dhihi jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam eh, laa tunzacu lama siibo araxma naxariista ilaa min shaqiyin qof shaqi shaqiha ah mooyeene qof ayaan daran nasiib daran oo khayrka laga hoojiyey umaa naxariista laga qaadaa qof aaba naxariisanayn oo qalbi adag oo aan naxariisanin shaqi wey marka shaqina ilaahay subxaana wa tacala ma xadidka xasan weyaan dadka shaqiga ehe qalbiga adag faweylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo naxamiista ilaahay iyo turidda iyo qofka qalbigiisa laga siibay qofkaas waxaa weeye weyl iyo inkaar ayuu iyo qabaa waa qof qalbi adag weeyaan laa tunsacu raxmatu ilaa min shaqi shaqi unbaa laga siibaa aan naxariisanaynin qala xadathana musadad ibn musarhad ibn musarbal albasriyi qala xadathana yaxyaa can ismaaciil qaala akhbaranii qays maa i warame qaala akhbaranii jariir can nabi sal slm qaal man laa yarxamu qofkaan naxariisanin annaasa dadka u naxariisanin maba naxariisanayo hadduu wax haysto iyo hadduu wax maarata leeyahay wixi uu qaban lahaa o dhan ba ila wax badan ba dadka lagu anfici karaayo khayru nnaasi anfacuhum linnaas mar baa gacantaada wax ku anfici kartaa maraad carabkaada wax ku anfici kartaa maraad xoogaada wax ku anfici kartaa mar shafaacadaada wax ku anfici kartaa marka qofkaasi baahan ama madluum laga gardaraya ha ahaado ama qof baahan oo gaajaysan ama qof aan radneen radhaysanin ama qof shaqadoor oon shaqada helaynin intaba naxariis ba ubaahan yihin marka qofka isagoo heli karaa inuu qofkaa anfaca aan u naxariisanin id ilahay unaxariisan maayo isaguna marka waa isku xiran yihiin baad mooda waa isku xiran yihiin aljaza min jinsi alcamal weyan xadiidku saxiix weyan bukhari muslim buu kusugay labadaba baabu raxmat lciyaal caruurta yaryar oo loo naxariisto leanna iyagu waa tabar yar yihiin limrin iyo muxuuha unaxariis iyo dabacsanaan bay mudan yihiin xadathana xaramiyu bnu xafsin qal xadathana whayb ibnu khaalid xadathana ayub ibn abi tamiima can cmr bni saciidin can anas bni malik albasri radi allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allah alay slm nabig wuxuu ahaa arxama annaasi dadka midka ugu naxariis badan bilciyaali carruurta carruurta u naxariisan jiray dhabtu saari ilmahuna dhalin yo dhabtiisa saari oo ku kaadini oo umaarata taxniikini oo la ciyaari oo ka qoslisiin oo booqani naxariis badnaa rasuulka alayh salaam wa kaana lahu ibnu wiil buu nabigu alayh salaam dhalay wiilkaasoo mustardicun loo nuujiyo fii naaxiyati almadiina madiina duleedkeeda ilmo yaroo u dhalay ibraahim weeyaan nin la yidhaha abu sayf islaantiis islaantuu qaban umu sayf ayaa nuujin jiray eh, yaa islaantiisa nuujin jirtay isagana dhayri buu ahaay oo islaantiisan umu waxay dhayri way nuujin jirtay ilmahaas yar ee marka ibraahim nabiga caleyhi salaatu wasalaam u dhalay halkaasaa marka lagu nuujinayay reerkaasaa hayay wa kaana diiruhu wuxuu ahaa ninkii odayga ahaa ee aabbaha u ahaa islaanta nuujinaysa qabay dhiri baa layihahda islaantana dhiri baa la ladhahaa nuujinaysa labadaba qaynan buu ahaa tumaal qofka dadka biraha tuma ee biraha buufiya birtu siday si u jilecdo u dabacdo waxyaalaha daxalka ehe saaranna oga kacdo waa la buufini wax maqaara oo saas oo kale ka samayso oo af loo sameeyey oo korkalana lasoo lasoo aruuriyey ayaa afka maaratay intii la qabtaa la tuujinaya tuujinta markaa meeshii duleelka ahaa ee fiidahaayoo neeftii oo la celiliyey ay ka soo baxday marka afuufkii aad ah, dabka afuufi laheed ee iska yaraa yaad <clears throat> badsanaysaa wax intaa leego marka dabeel laga buuxiyey yaa lagu sii dayay marka dabki dambe waa huraya waa huri birtii ku jirtay markaas dee markaaba qalxaysaa oo wixii markaas ka wada kacaya daxal ahaay oo birta asal u lahayn oo dhanba waa ka go-aya ayada laftirkeedana waa jilici markaasay suuroobaysaa birtii in lagu tasarufo oo sidii laraba loo dhigo oo sidii laraba loo sameeyo ama faas ama mindi ama toori ama muxuu aha gudun wuxun laga sameeyo warka way ku adeecaysaa way ku rarraacaysaa marka ninkaas wuxuu aha nin qayn oo ahaa farsamada gacantu yaqaanay gacantiisa waxay shaqaysuuna cuni jiray waana camalka ugu sharaf badan nabigu uu yihi alayh salaatu wasalaam waxa ugu xalaalsan wax qofka uu cuno uguna fiican waxa qofka gacantiisa ay shaqaysay nabiyullaahi daawuud buu shabahay oo cuni jiray wax gacantiisa ay shaqayso cuni jiray dadka markaa farsamada gacanta ku shaqeeya ee muruqmaalka ee xoogooda iyo kusoo xangagaba waa waxa ugu xalaalsan oo ay cunaan waayo dadkaa weeyaan wa kaana dii ruuqaynan buu ahaa tumaal buu ahaa tumaalka marka waa ammaan waa sharaf waa karaama way ma aha foolxumo iyo dacaayad ma aha sida dadka qaar ay soomaalida ay dhaqan ka dhigteen oo dadka wax qabsanaya waxbay ka sheegayan dadka shaxaadoonka ee gacmahooda hoosanayana waa ammaanayaan oo maarata waxba ka sheega wa kunaa naatiihi buu leeyahay <clears throat> waan u imaan jiray ninkii qaynka ahaa ee tumaalka nabiga alay slam wiilkiisa gurigiisa u joogay ayaan booqasho ugu imaan jirray ilmihii yaraabaa lasoo booqani marka waxaan umaadnay maalin bay umaadeen walxaal bay u imaadeen qad dakhana albeyta gurigii uu qiiqiyey biidkhirin nagaarhka idkhirka uu ku qiiqiyey waa geed oo maka iyo madiine ka baxo idkhir baa la dhahaa maka waxaa amankan kamid a ah, ilaa yowmina haada xay xaafad la dhaho xayu dhaakhir xayu dhaakhir marka eh, waxaa weeyaan eh, mandiqadaas hadda jumayza la yirahda dhinaca mina markii loo baxayo ayay ku taallaa marka eh, idkhirku marka waa geed nagaala oo aminkan hadda reer maka markay isxabaalayaan xabaashooda caws bay caws bay wataan oo dhoobadii iyo wixii ku lifaaqaan ayaa laxudki la marino lagu xidhaa lagu buuxiyaa marka geedka nagaarka ah oo olol hadii eh, alla gubal caws ahaan oo gubanaya oo ay siyaalo badan u isticmaali jireen ayuu marka intuu dabka ku shitay iyo dabki ololaya dabki dambe ololinaya gurigi marka banaanka laga arkaya qiiqa kasoo kacaya qiiqi oo kacaya oo eh, gurigu qiiqiyey qiiqaanamaha qiiqi guriga lagu qiiqin jiray lagu udgoonin jire waa shaqa ka socota meesha waqad dakhala albeyta biidkhirin geedka dhagaarkaabuu ku hurinayaa fa markaasuu anas inta hore u dhaqaaqo yuu dhihi jir nabiga ilahi baa soo galay jooj joojta buufinkan jooji buufinkan jooji buu dhihi jir markuu nabiga u galo fa waa dhunkan jiray wayashumuhu waana shumin jiray waana shumin jiray nabiga sala allah alay slam waa ursan jiray sanku saari jiray sowka alay slam wiilka yaraa ibraahimaha laba sana isaga u dhammaanin buu dhintay oo saqiiray aad buu nabiga alay slam u walbahaaray oo u ilmeeyey sala allahu aleyh waalih wasalam ilaa uu yidhaahda nabiga alay slam tadmacu lcayn wayaxzanu lqalb walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana wax rabbigaana raadi geliya umaanu ku hadlaynaa ishu way ilmeen qalbiguna waa walbahaari wa inaa lifiraaqika lamaxzunuun waan ka walbahaarsannahay bu ihi jir rasulka aleyh isalaatu wasalaam riwaayooyinka qaar waxaa soo arortay inuu yidhi janadaa loogu dhamaystirayaa labadii sane ee nuujinta janadaa loogu dhamaystiraya lagu nuujinaya ibraahim ibnu rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam xadiid saxiixa weeyaano fi saxiix muslimna uu ku sugan yahay qala xadathana cabdullahi bnu muxamedi qala xadathana marwan qala xadathana yaziid bnu kaysan can abi xaazim can abi hurayrata salmaan alashjaci baa dhaha aduu ka wariya abu hureyra abi xaazim can abi hureyra radi allahu canhu qaal ata nabiya nabiga alayh salaam baa waxaa u yimid rajulu nin wa macahu sabiyun ilmo yar buu wataa ninka asaga ah oo asaga dhalay fajacala wuxuu gudagalaa yadumuhu iley inuu isku dhajinayo ilmihii yaraa watay saa iskugu dhajini xanaankii iyo raxmadii iyo waalidnimaa ka muuqato ilmihii inuu jecel yahay oo lawada arki saas iskugu dhajinay yadumuhu iley waa isku dhajin oo dhunkano faqala nabi sal slam ba wuxuu yihi atarxamuh ma u naxariisanaysaa ila ilmaha dhunkashada wax kale oma tara naxariis iyo qalbi qalbi eh, mxuu ahaa naxariis iyo qalbigii geli oo waa naxariisanaya naxariis bay ugaaraysa marka ma u naxariisanaysa qaala nacam haa buu yidhi dhunkashadan ayadaa waa tii raxmad aheed ee ilmaha maarata lagu naxariisanayey ee mxuu ahaa dabacsanaanta la socotay taa weeyaan ma aha dhunkasho kale qaala wuxuu yihi haa buu yihi qaala nacam qaala nabiga alay slam wuxuu yihi faallahu arxamu ilaahay baa ka naxariis badan bika adiga naxariistaada minka bika naxariista uu minka xaggaada faallahu arxamu ilahay baa naxariis badan minka adiga kuu naxariisto minka naxariistaada bihi ilmaha u naxariisanayso allahu allah arxamu naxariis ilahi waa kuu naxariistay wey ilmaha naxariistaad u naxariisanayso ka badan buu ilahay kuu naxariistay wey marka maxaa yeelay fallaahu arxam ilahay baaba naxariiso badan bika aduu kuu naxariisanaya minka adiga naxariistaada bihi inaha u naxariisanayso yuu ilahay ka naxariis badan yahay fallahu arxam ilahay baa naxariis badan bika biraxmatihi bika naxariista adiga kuu naxariisanayo minka adiga naxariistaaduu ka naxariis badan yahay bihi ilmahan aduu naxariisanayso wa ilaahina arxamu raaximiina inta naxariisata axadka ugu naxariis badan weeye subxaanahu wa tacaala saxiixulisnaad wey xadiidka maxaa yeelay dad caasiyey oo ilaahay dembi badan ka galay ayuuba naarta kasoo saari oo jannada gelin naxariistiisay kamid tahay subxaana baabu raxmat lbahaa'imi imi bahaa-imta iyo muxuu ahaa xayawaanka in loo naxariisto xoolaha la yihahda bahaa'im im waxaa weye maxadli ma aho iska eh, cajam weeyaan marka xoolaha iyo xayawaanka oo idilba in loo naxariisto haddii la gowracanaya si raxmada ku jirta loo gowraco haddii kalena biyahoodii iyo cabidoodii iyo dhaqaalayntoodii iyo ilaalintoodii laga warhayo xadathana ismaaciil qaal xadathanii maliku can sumayi mawla abi bakrin can abi saalix isamaan can abi hureyra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal baynamaa rajulu nin wixiioo yamshi uu socdo bidariiqin wado ishtada bihi lcadashu oom baa ku daraaday nin keligiis ka socda waa oomay wadadii dhexdeedii buu ka oomay markaasaa isagoo aad u ooman fawajada wuxuu helay biiran ceel adigoo aan la dhanqalan oo aad oon u hayo oo aan daran ku hayo oo dhegihii jaw kuleeyihiin dhurdahaasan kaga gelaayo rabaasan haddaad biyahesha ka waran farax baad farxaysaa markaasuu deena ninkii ceel buu helay fanazala fiihaa buu dhex galay wax wadaana oo ku dhaansada ma hayo intuu markaa jaranjar fuulay galay ayuu marka ceelasha qaar il waa karkaaran yihiin jaranjar bay leyihin waa guduhu u galay waa galay waa galay waa fantay guduhiibu galay fanazla fiiha fashariba waa cabay biyihii buu kasoo cabay afkiisu kaga soo cabay waa soo dhergay uma kharaja waa soo baxay waa soo fantay faidaa kalbun aybaaba yalhad ah, ceelkii dacdiisii iyo duleedkiisi iyo banaankiisi aybaa yalhadu carabka lalminaya ooman oo aad iyo aad u ooman aydoo dhan ba carabka wa ilaalaadiyaano in taxmil caleyh yalhad aw tadruku yalhad laakiin markuu oomanya waa kasii daraya eyga iyo shimbiraha iyo xayawaan badan baa jira carabku soo bixinaya yaakulu thara markaasuu rayski cunayaa min alcadashi oon darteed buu rayski la cuni meesha dacda ehe ceelka markii la dhaasanayo biyaha meelaha kutifqa dhoobadaasuu de carabki yuu carabki la dhacaya cunaya wax ka daayaya fa qaala rajulu ninkii baa isla hadlay isagii baa isla hadlay wuxuu yihi laqad balaqa la wallahi qad balaqa waxaa gaaray hada alkalba eygan min alcadashi oon mithlu ladii oonkii kaana balaqani aniga igaaray haraadkii de waxaa wey shay yudkaru bishay shay yudkaru bishay waxba waxbaa lagu xasuustaa qofka gaajo hadday soo marto dadka gaajada ay ku dhacdo waa dareemi karaa oonkana oon dadka ooman iyo waxa ooman iyo xayawaanka ooman waa garan karaa biyaha uu haysta iyo warti iyo meelaha uu ka cabiyo xoolaa u diidi maayo oon waa garan ilen oon waa garanay mithlu ladii kaana balaqanii wix igaaray oon ahaaba asagana waa nafley eh alalaha dhabkaasaa haysta naxariistaasaa gashay fa nazala albira ceelkiibuu galay oo u degay famala'a khufa weel ma haysta kale kabihiisi buudkaha iyo khufkiisii ayuu biyihii kasoo buuxiyey qofka wax la xidhan jiray oo maqaar iyo wax ka saabsaman ahayd waa kasoo buuxiyey huma amsakahaa khufkii wuxuu kusoo qabtay bifihi afkiisa ilan gacantan inuu ku qabto soo rabaxa uma suuroobi karto qof gacanta qaban ilan ma laha marka inuu soo fanto labadii gacmood kusoo fanto afkiina uu kusoo qaato khofkii asaga ahay oo weelk biyaha ayuu markaa xeeladaasu isticmaalay fasaqa alkalba eygii buu waraabiyey fashakara allahu lahu ilahay baa ku shukriyey fagafara lahu waa u dhaafay qofka ilahay ku shukriya waa u naxariistay waa janno geliyey dambi dhaaf buu ka helay fagafara lahu daa natiijata shukri weeyaan qaaluu waxay dhi ya rasuula rasuul allow wa ina lana ma waxaa noo sugnaaday fi lbahaaim xoolaha xayawaankan xayawaankan nool ajir ajir baan ka helaynaa ay baaba ajir laga heli miyaa iyo xayawaan qaala nabig wuxuu yihi fii kuli daati kabidin wixii beer u saaxiiba kulligii radbatin qoyan ajru ajr buu leh xayawaanka de markuu xayawaan o markuu nool yahay beerkiisa qoyan yahay marka waxii nool o dhan ba laga hadlaya xayawaan kastooo nool oo beer qoyan lahoo idin ajir baad ka heli haddaad biyo siiso ajir baad ka helisaa oo wixii laga soo reebay dabcan xadiista nabiga uu soo reebay calayh salaam oo la yihi yuktala fi lxilli walxarab waxa saa'ilka ah iyo kuwa aan xayawaan hayr muxtaram baa jira xayawaan aan muxtaram ahayn hadduu yahay kuma jirto gaal xarbi ah oo kula dagaalami hadduu ku helo shiishka ku saaraya iyo xayawaanka xarbiga ehe mxuu ahaa kheyr muxtaramka ehe saailka ehe caquurka ehe ku dilaya kaasaga de inaad dishay ba aheede hadduu ilaahayba kuu dilay oo on kugu dilay banaankaad ka maraysaa waxba ma siisanaysid ma siinaysid mxuu ahaa libaax dadka dadlaysaad aragtay oo dadkii baabi'in jiray oo intaas intaas xoolaa qaba oo madaxa meel kula jira oo nafta ka baxaysa on darti iyo kutufimaysid ku maxaa yeelay waa kii dadka dhameeyey dadka iyo xoolaha dhameeyey kaa keyr muxtaram baa la dhahaa lakin xayawaan muxtarama oo aan waxba dadka yeelaynin kaas in la waraabiyo biyo ajr baa laga helaya thawaab baa laga helayaa qala xadathna ismaaciilu qala xadathna mari can naafic an cabdillahi bni cumar ana rasula sal slam qaal sala allahu aleyh waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi cudibat imraatun haweeney baa la cadaabay oo naarta la geliyey toos fii hiratin hire iyo bisad iyo yaanyuuro sababteed baa loo cadaabay baasha yaanyuurada ee guryaha dhex wareegeysa xabasataa sababtii cadaabku waa kan xabasataa xarig bay la dhigtay oo way xabistay meel bay ku xidhay xataa maatad ilaahay ka dhimatay juucan gaajo gaajo iyo macluul bay u dhimatay ile ah, waa nafley haddii cuntiya cabid maalin heli weyda waxa ka dambaya waa sii kadib naftaa ka bixi fa waxay gashay islaantii fiihaa sababteed naar naarta ku gashay weliba naarta gelid laguma daynine ayadii oo gudaheeda ku jirta oo cadaabaysa oo xaganaysa ayaa lagu daray ayadii baa lagu cadaabi yuqaalu waxaa laleeyahay wallahu aclam ilahay baa ogey laa anti riwaay kala so wallahu aclamta waa raawiya laga yaaba laa anti adigu baa lagu dhihi islaanti yani cadaabkaasi naarta ah iyo xayawaankii iyo bisadii oo lagu cadaabi iyo cadaab nafsi ah oo nakaal iyo cuquubo ah oo lagu maaragtay eh, tiiganayo yaa lagu dari oo waxaale laa anti adcamtiiha maadan quudinin adigu walaa saqaytiiha maadan waraabinin xiina goortii xabastiiha aada xabistay cunto maada siin cabid maada siin haddaa way ku banaan tahay inaan xarig dheer ku xidhood heeraarto aadeen cuntada iyo cabidda siiso qownisba bay sii noqon waa ku cayiri taa laguma diidana laakiin waxaa dhibaatada ka timid waad xabistay haddaad xabistay cuntana maada siinin walaa anti arsaltiiha maadan sii daynin fa akalad ha cunto min khashaashi lardi dhul socodka ardade jiirkeedii iyo dhul socodkeeda ha iska cuntee awalba iyadaa iska nooleedo qaraaman jirtae xarigga kamaha sii daynin marka waxaa weeyaan ciqaab aad u xun oo gaajo qofka uu dhinto waa ciqaab aad u daran wey qofka suu gaajaysan yahay nafta kaga baxdo yani waa geeri aad iyo aad u daran wey aad u daran qofka xanuun maratay kuma soo booda xanuun ma hayo oo caafimaadsan yahay haddana maxaa dilay gaajaa dishay oon baa dilay warfaad badan iyo xanuun badan ayuu maray xadiid saxiixa weye fi nagu sugaya xadiidkan marka birihirada waxaa soo xayawaan kala soo gelaya oo ari baa neef ari ah, wax iga cunay oga daaqay oo beertu iga galay oo waan xili oo saasaan ku dili ayadoona ma banaana ma banaana qala imam الbخarي raximah الlah xadaثna mxamed بن cqبة qala xadaثna mxamed بن cثman alqurashi qala xadaثna xarizu qala xadaثna xibaan بن zayd الsharcabi can cabdالlahi بn cmr بn الcaas an الnabi sal slam qala wuxuu yihi irxamuu naxariista guud dad u naxariista turxamuu waa laina naxariisane waad rabtaa in lagu naxariisto adna naxariiso wاkfiruu dhaafa iska saamaxa ykfir اllahu lakum ilahay baa ini dhaafiye idinkana dadka iska saamaxa w wa ku yeela wa ku dhaha iska saamax <laughs> weylu waxay waadiga naar usugnaatay sugnaatay lilaqmaaci lqawli kuwa hadalkooda uu dabaduleelo hadalkooda kuwa dabaduleelo iqmac waxaa la dhahaa jamcu qamcin weelka oo markii weelka afka salsalkan uu ka ficnaan lahaa biyaha lagu shubo wax lagu shubo hayn lahaa oo la gembiyo oo dena biyihii korka laga shubo biyihii gees bay iska qulqulayaan aqmaacu lqowl waxaa weeye aladiina yastamicuuna alqawla falaa yatabicuuna axsana falaa yatabicuuna axsana walaa yacuun aan weeleelaynin wax way maqlayaan way dhegeysan waxay maqleenna ma maqlayaan kuma camal falayaan ma kuwaasa waxaa la dhahaa aqmac waylun waxaan waadiga naara usugnaaday liaqmaci lqowl kuwaka qowlka qowlka uu dhaafaayo ee hadalka wanaagsan uun maarata ku degeynin waylun waxaa waadiga naara usugnaatay lilmusiriina kuwa daa'ima xumaanta iyo macsiyada iyo dembiga iyo waxa ka dhaca toobad baa la rabaa in la raaciyo ilahiy wuxuu walam yusiruu calaa maa facalu waxa ay sameeyaan xumaana kuwaan daa'imaynine ka toobadkeenaya istikfaar iyo toobadkeen usoo noqoni kuwa mutaqiinta wanaagsan bay ku jiraan jannada gelaya weylu lilmusiriin kuwa daaima aladiina yusiruuna daa'imi calaa maa facaluu waxay sameeyeen wahum yaclamuun iyagoo og iyagoo og xumaantii bay kusii noqon maantuu sameen beri buu sameen waa kusii socdaa un kaasaga ah waadi naareed baa usugnaaday inkaar baa ku dhacday toobadkeen iyo istikfaar iyo kalaabashaa la rabaa xadiid saxiixa weeye xadiidku qال xdثnا محمود qال xdثnا يزيد qال أخبرnا الوليد بن جميل الkندي عن القاسم بن cبدالرحمن عن أبي أمامة qاaل qاla رsuل الlhi صلى ل sلم نبg عليه سلم wxuu yihi mن رحمa qofkii نaxariista walow dبيixة neef uu gowracaya ba allah ka dhigay naxariis qofkii gelyaha qalbigiisa geliyaa xataa neefkii uu gowracayo u naxariisto maratay weel mxua biyaha lasisiya xataa fiican tahay in biyaha laga waraabiyo berri waaba la qaliya maxaa cunto laga siini ama biyo laga siin hadhihin Ah, meelaha qaar bujurada iyo xoolaha la gowracayo ee lagu talagalay xero intii la geliyaa cunto la siinayn markaa waxaa waxa laga yaabaa inuu wareegtadiisi soo marto bil kadib ama labaatan beri kadib isagoo aad iyo aad u gaajaysan oo silcay baa la gawrici ma banaana waa in cunto la siiyo cabid la siiyo sidii loo dhaqaalayo man raxima qofkii naxariista walow dabiixa madbuuxada neefka la gowracayo allah ka dhigee raximahu llahu yowma alqiyaama maalinta qiyaama ilahay u naxariistaa oo naxariis loo baahan yahay oo baahi daran jirto oo cadaab iyo ciqaab iyo caro alla oo meesha u dareed gaadhay maalintaa ay taagan tahay dadkii naxariisan jiray ilahi ba u naxariisan xadiidkuna xasan weeyaan wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wasalam ala maxamed